alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu cla muxamedi wcla aali muxamed wslama tasliima kaiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii riyaad saalixiin kaynu ku soo jiray khaas ahaan waxaynu joognay e, kitaabkii ku saabsanaa ciyaadat lmariid iyo waxa raaca kitaabkaasaynu ku joognay waxaynu ka bilaabaynaa baabka ku saabsan baabu istixbaabi taksiir lmusaliina cala aljanaaza kuwa ku tukanaya in la badiyo inay mustaxab tahay oo la jeclaysanayo o la sunnaynaayo cala aljanaasati janaasada kuwa ku tukanaya yacni meydka kuwa ku tukanaya aljanaaza marka la yidhaahdo labkii iyo dhadigiiba waa soo gudagelaya wa jacli sufuufihim alaasatan fa akhar iyo safafka dadka ku tukanaya janaasada in laga yeelo in la jeclaysanayo alaasatan saddex saf laga yeelo oo saddex saf loo safo fa agsara iyo wax ka badan yacni safafka in la badiyo ayaa fiican oo ay noqoto cala alaqali saddex saf ay noqoto xataa dadku hadday yar yihiin waxba safka lama dheeraynayo ee waxay noqonaysaa in la qaybqaybiyo oo saddex saf laga dhigo riwaayaadka qaarkoodoo saa ku soo aroorin waa jiraan mar kastoo cadadka ku tukanaya loo badiyana maydka way u sii fiican tahay waayo dadka u ducaynayaa badanaya xadiidka sagaal boqol iyo toddobiyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa sagaal boqol iyo shan iyo afartan can caa'ishata radia allaahu canha qaalat qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam waxa uu yidhi maa min mayitin mid dhintay ma jiro kaa dhintayoo yusallii calayhi ummatun min almuslimiin ay ku tukadeen korkiisa ummad muslimiinta ka mida koox muslimiinta ka mida ay ku tukadeen umma bimacnaa jamaaca kooxdaasoo yabluguuna gaadhaya mi'atan boqol gaadhaya kulluhum yashfacuuna lah kulluhum boqolkaa dhammaantoodna yashfacuuna lahu isaga ay u shafeeco qaadayaan bimacnaa ilaahay ay u baryayaan inuu ilaahay u naxariisto u dembi dhaafo ilaa shufficuu fiih in shafaacadooda loo aqbalo mooyaane yacni ma jirto in loo aqbalo mooyaane shafaacada yacni baryadaa ilaahay ay u baryeen iyo dembi dhaafka ay uga baryeen waa loo aqbalaa oo shafaacadooda waa laga aqbalaa rawaahu muslim xadiiska muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiiskani wuxuu tilmaamayaa qof kasta oo mayd ah oo dhintay oo muslim ah gaal haddii lagu tukado waxba u tari mayso munaafiq nifaaqiisu ictiqaadi yahayna haddii lagu tukado waxba u tari mayso waayo gaalkii in ilaahay dembidhaaf looga baryaa markuu dhinto dabadeed ma bannaana haddayba dhacdo in ilaahay dembidhaaf looga baryana waxay ka anfacaysaa ma jirto gaalnimadii la qarsanayey munaafiqnimaduna waa la mid marka qof kasta oo muslim ah oo dad muslimiin oo fara badani ku tukadeen oo boqol gaadhayaan ay ku tukadeen dhammaantoodna ilaahay u baryeeyey inuu ilaahay u dembi dhaafo ama u naxariisto ama janno geliyo shafaacadooda ilahay waa u aqbala xadiisku wuxuu sheegayaa rajo weyn buu sheegayaa waxaa laga qaadanayaa in lagula dadaalo amwaadda dhimanaysa jamac badan inay ku tukadaan in lagula dadaalo ayaa laga qaadanaya oo weliba masaajiddu siday u kala jamaca badan yihiin yacni markaa loo geeyo eh, ayaa laga qaadanaya mar kastoo jamacu markaa uu farabatana rajadu waa ka fiican tahay rajadu waa ka fiican tahay waxaase la rabaa dadkaasi markay ilaahay dembidhaaf uga baryayaanee u ducaynayaan si niyo a inay ugu duceeyaan waa inuu qofku uu ku dadaalaa ducada inuu ugu roonaado xadiis inoo soo socdaa tilmaamaya ida sallaytum cala almayiti fa akhlisuu lahu adducaa darsigu inoogu imanaya insha allah waxaa kaloo xadiiska laga qaadanayaa shafaacada dadka u shafeeco qaadaya ilaahay shafaacadooda inuu ka aqbalayo shuficuu fiihi ay qubiluu yani qubila shafaacatuhum fiih shafaacaduna waa baryaday ilaahay uga baryayaan baa looga jeedaa asalka shafaaca waxaa laga keenay min ashafci oo qofku naftiisibu naf kale ku lamaanaynaya kaanahu markaysaga uu leeyahay u ergeynayo uu leeyahay markaysaga ruuxan waxaasi asalku saasay ahayd marka waa dalab loo dalbaayo loo ducaynayo weeye xadiiska sagaal boqol iyo siddeed iyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa sagaal boqol iyo lix iyo afartani wa ibni cabbaasin radia allahu canhuma qaala samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama yaquul cabdullahi bni cabbaas wuxuu ihi waxaan maqlay rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam yaquulu xaalu odhanaayo maa min rajulin muslimin nin muslimi ma jiro ninkaa muslimka ahoo yamuutu dhimanaya fayaquumu calaa janaasatihi arbacuuna rajulan oo fayaquumu ay istaagayaan calaa janaasatihi janaasadiisa tukashada lagu tukanaayo ay isu taagayaan arbacuuna rajulan afartan nin ay isu taagayaan afartan nin ay isu taagayaan afartankaa ninoo laa yushrikuuna billaahi shay'a allah aan waxba ugu shariig yeelayn innaba oo wax shirkiya aan la imanayn ee shirki ka madran ahlu tawxiid ah ilaa shafacahum allahu fiih in ilaahay shafaacadooda ay ilaahay u baryayaan inuu ilaahay u aqbalo mooyaane rawaahu muslim xadiiskanna muslim baa saxiixa kusoo wariyey xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa rajo ayuu tilmaamayaa fiican buu tilmaamayaa oo cadadku xataa haddaynay boqol gaadhin oo afartan xataa ay yihiin laakiin ay shirki ka maran yihiin oo ahlu tawxiid yihiin ee shirkiga akbarkiisa iyo asqarkiisaba ay ka maran yihiin xata shirki alasqar ay khaali ka yihiin shafaacada ilaahay uga baryayaan ilaahay waa u aqbalaa shafaacada ilaahay uga baryayaan ilahay waa u aqbalaa marka in lagu dadaalo laga qaadanayaa dadka ku tukanaya meydka inay noqdaan dad tawxiidkoodu saafi yahay in kuwa aad lagula sii dadaalo ayaa markaa laga qaadanaya xataa hadday afartan yihiin shirkina ka maran yihiin oo ahlu tawxiid saafiya ay yihiin oo xataa shirki alasqar akbar iyo asqarba ay ka maran yihiin shafaacadooda inuu ilaahay u aqbalaayo waa rajo fiican isaguna laakiin mar kastuu cadadku badan yahay waa ka sii fiicanta iyo sagaaliyo soddon wa can marsad bni cabdillaahi alyazaniyi qaala kaana malik bnu hubayrata radia allaahu canhu ida sallaa cala aljanaasati fataqaalla annaasa calayha marsad ibni cabdillaahi waxa uu yidhi wuxuu ahaan jiray maalik ibnu hubayra saxaabiga la yidhaahdaa waa saxaabi eh idaa sallaa cala aljanaasati hadduu doono inuu janaase ku tukado waxaa loo jeedaa iraadadii baa laga tilmaamaya salaaddii inuu gudagalay ama ka baxay oo ka faaruqay loogama jeedo haddee waxaa laga tilmaamayaa inuu doonay inuu ku tukado ida araada an yusallia cala aljanaaza ida qumtum ila asalaati faghsiluu wujuuhakum oo kale la marka iraadaa looga jeeda idaa sallaa cala aljanaasati hadduu doono inuu ku tukado janaasada fataqaalla annaasa calayha dadka uu yaraysto ku tukanaya janaasada uu yaraysto inay yar yihiin ku tiriyo jaza'ahum waa qaybin jiray calayha alaaata ajzaa tukashada lagu tukanaayo wuxuu u qaybin jiray saddex markaa qaybood buu u qaybin jiray saddex juz ayuu u qaybin jiray yacni saddex saf ayuu ka dhigi jiray saddexdaa saf buu deed u kala safi jiray uma qaala dabeedna wuxuu yidhi malik ibnu hubayra qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay waxau yidhi man sallaa calayhi alaaatu sufuuf ku kastay ku tukadeen korkiisa saddex saf ay ku tukadeen faqad awjab yani waa waajibsaday jannadii ayuu markaa waajibsaday rawahu abu daawuud abu daawuud baa soo wariyey watirmidiy tirmidina waa soo wariyey wa qaala xasan waxaanu ihi xadiis xasana weeye xadiiska sanadkiisa waxaa ku jira maxamed ibnu isxaaq baa ku jira waana mudallis waana cancaneeyey saas aawoodee bacdi waxay ku cilleeyeen cancanada ibnu isxaaq bay ku cilleeyeen laakiin masaadirta qaarkood ayaa markaa ibnu isxaaq uu markaas samaac tasriixiyey lafdigan faawjabna waxay ugu soo aroortay meelaha qaarkoodna waxay ugu soo aroortay faqad ufira lahu waa loo dembi dhaafay saas aawadeed culamada qaarkood way quweeyeen xadiidka sheekh albaani wuxuu ka mid yahay culamada quweysay ayuu ka mid yahay xadiiskani wuxuu tilmaamayaa janaasada marka lagu tukanayo safafka in la badiyo oo cala alaqali saddex saf laga dhigo saasaa xadiiska laga qaadanaya laakiin safafku markay dhaadheer yihiin de waa ka sii fiican tahay markay safafku gaagaaban yihiin oo mar cadadku badan yahay bay kasii sii fiican tahay marka cala aqali saddexa saf in laga dhigo inay fiican tahay mustaxab tahay ayaa laga qaadanaya siduu sheikhuba u baabaystay xadiikana u soo arooriyey u soo arooriyey janaasada marka lagu tukanayana dee ducada marka loo ducaynaya maqsuud weeye sida baabka soo socdaba aynu ku arki doonno oo marka waxa weeye axaadiista ku soo aroortay aynu arki doonno baabka boqol iyo toddobiyo konton baabu maa yuqra'u fii salaati aljanaaza wuxuu u baab yahay waxa lagu akhrinayo salaatu aljanaaza yani qiraa'o ma leedahay mise qiraa'o ma laha maxaase kale la odhanaya sheikhu wuxuu yidhi hadalka isagoo soo khulaasaynaya marka hore intaanu axaadiista keenin yukabiru arbaca takbiiraat wuu takbiiranayaa afar takbiiradood buu takbiiranayaa waa inta ugu yar yatacawadu bacda aluula shaytaankuu iska naarayaa takbiirta koowaad dabadeeda maadaamuu qiraa'a akhrinaayo dee waa inuu yidhaahdaa isticaado waa inuu la yimaadaa أعوذ بالله من الشيطaan الرaجيم ama أعuudu bالlahi الsamiiع العalيmi min الشhayطaan الرaجيم waa inuu yidhahdaa shayطanka iska naara camala bilaaya aayadda isticaadada amraysa isagoo ku camal falay uma yaqra'u faatixaةa اlkitaab intaa dabadeed wuxuu akhrinayaa qur'aanka faatixadiis suuraة اlfaatixa ayuu akhrinaya uma yukabiru dabeedna waa takbiiranaya allahu akbar buu haddana odhanaya aلthaaniyata takbiirtii labaad ayuu takbiiranaya atakbiiraة الthaaniya uma yusalii intaa dabadeed waa ku sallinayaa cala anabiyi sala allahu aleyh wasalam nebiga ayuu ku sallinaya fa yaquulu wuxuu odhanayaa allaahumma salli calaa muxammadin wacalaa aali muxammed ilaahay oo ku salli oo u naxariiso calaa muxamadin muxamed u naxariiso wacalaa aali muxamadin qaraabada nebi muxamedna ee mu'miniinta ana ilaah u naxariiso waxaa kaloo salaadda loo fasiraa in la yidhaahdo waxaa laga tilmaamayaa ilaahu ammaan oo mala'ul agtooda ka ammaan raxmad haddii lagu fasirana waxaa loo jeedaa raxmad khaasaa loo jeedaa oo raxmatu maca tacdiim walafdalu an yutamimahu biqowlih sida fadliga badani waa inuu dhammaystiro oo ku dhammaystiro hadalkiisa ah kama sallayta cala ibraahiima ilaa qowlihi inaka xamiidun majiid asalaatu alibraahiimiya oo dhammaystiran inuu akhriyaa waa afdalo way fiican tahay waa sida fadliga badan laakiin qadarkaas inuu ku kaaftoomaa allahuma salli calaa muxamadin wacalaa aali muxamed iyaduna waa bannaan tahay yani waxa weeye waa intii ugu yarayd ee markaa waxba lala iman karay walaa yafcalu maa yafcaluhu kasiirun min alcawaami ma samaynaayo waxay sameeyaan in fara badan oo ka mida caamada ama dadweynaha ka midii yani dadka markaa dadweynaha ka midii alcawaam waxaa laga keenay min alcumuum waxay dadka qaar moodaan in laga keenay min alcama indhala'aanta in laga keenay lagama keenine waa min alcumuum baa laga keenay waa did alkhaasa khaasaday ku liddi tahay khaasadu waa dadka xulkaee gaarka ah marka culamada waxaa la yidhahda alkhaasa la yidhahda iyo khawaas oo dad gaaro xul ah oo gaar ah oo lasoo gaar yeelay alcawaam ama alcaammana waa dadweynaha weeye dadweynaha iyo jahli wa xaggey iska khuseeyaan yacni dadka badankoodaan cilmi lahayn maadaama markaysaa dadka badankooda ay yihiin ya walaakina akar annaasi laa yaclamuun cilmi maadaama aynay lahayn ayaa marka alcawaam looga jeedaa yacni marka dadka aan cilmiga lahayn looga jeeda ma samaynaayo waxay sameeyaan in fara badan oo caammada ka midii oo min qiraa'atihim akhrintooday akhrinayaan ahaatay ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala annabiy alaaya aayadda salliga amraysa inay akhriyaan takbiirada labaad markay dhacdo intaynay nebiga ku sallinin intaynay nebiga ku salliyin ayay takbiirta labaad markay la yimaadaan salliga nebiga ka hor bay aayadda akhriyaan aayat alaxzaab ayay akhriyaan ta noocaasi khalad weeyo in la akhriya maaha waayo sunnadu kuma soo arorin taas nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisuna mawdica qur'aan may akhrin jirin laa aayaddaasanay akhrin jirin walaa aayad kalenay akhrin jirin fa innahu laa tasixu salaatuhu ida iqtasara calayh salaaddiisu ma ansaxayso hadduu ku gaabsado aanu salligii raacin misna aayaddii buu akhriyey ya in allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala alnabiy waa dhammaystiray salligii lama iman ee waa takbiirtay takbiirtii saddexaad yani salaaddiisi asixi maysooo salligu rukni buu ka yahay salaatuljanaasaha marka lagu tukanayo marka aayadda ma akhrinayo isagaan aayaddii akhrin ayuu salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam la imanaya ha hadday dhacdo aayaddii inuu ku daro salligana raaciyo way ka asaxaysaa laakiin sunnadii buu khilaafay way ka asaxaysaa oo way burtay loodhan maayo laakiin sunnadii ayuu khilaafay uma yukabiru haalia intaa dabadeed wuxuu takbiiranayaa takbiirta saddexaad buu takbiiranayaa wayadcuu lilmayiti wuxuu u ducaynayaa meydka ayuu u ducaynayaa meydka ayuu u ducaynaya walilmuslimiina muslimiintana waa u ducaynaya bima sanadkuruhu min alaxaadiisi wuxuu ugu ducaynayaa waxaynu sheegi doonno oo axaadiis ah ayuu ugu ducayn doonaa in sha allahu tacaala male fil axaadiisay munaasib ku ahayd fii ma marka dee axaadiista la akhrin maayo waxaa loo jeedaa ducooyinka lagu sheegay ee uu sheikhu ku sheegi doono axaadiista dhexdeeda ku soo aroorin doono ducooyinkaasi ugu ducaynaya in sha allahu tacaala hadduu ilaahay doono ayaynu sheegi doonnaa war mustaqbaliya maadaama uu tilmaamay saa inuu yeeli doono saasuu markaa u raaciyey tacliiqi mashiada uma yukabiru raabica intaa dabadeed wuxuu takbiiranayaa takbiirta afraad buu takbiiranayaa wayadcuu waana ducaynayaa wa min axsanihi waxa ugu wanaagga badanna waxaa ka mida ah in lagu duceeyo allaahumma laa taxrimna ajrahu walaa taftinna bacdah allaahumma ya allaahu ilaahayow laa taxrimna ajrahu ajarkiisa ha naga qadinin walaa taftinna bacdahu isaga dabadina hana fitnayn yacnii maydkan musiibada arrinkiisa ku saabsan ee naga haleeshay ajarkiisa ha naga qadinin ama maydkan ee tukashada iyo diyaarinta iyo marka waxa weeye xaalaadka sabirka arrinkiisa ku saabsan iyo ashyaada ku tacalluqe ee xaggiisa markaa camal ahaan aanu ka samaynay ajarkeeda hanaga qadin walaa taftinna bacdahu isaga dabadiina hana fitnayn marka ajrahu waxaa loo celinayaa meydkii baa loo celinaya waxaan laga tilmaamayaa umuuro isaga ku tacalluqa ama sabirka ha haato ama salaada ha haato ama diyaarinta ha haato oo ajar laga helayo ayaa macnuhu u dhacaya sheekh ibnu malik la yidhaahdo ayaa wuxuu isagu maray ajrahu ay ajra aliimaan iimaanka ajarkiisa ilah waa naga qaadi oo ducaday ku soo aroortay ayaa iimaanka laga horaan sheegay oo arki doonaa xadiiskay ku sugan tahay oo xadiiska wuxuu inoogu iman doonaa abi ibraahim alashhari ayuu inoogu iman doonaa dabeedna wuxuu yihi waxaa loo jeeda ajra aliimaan baa loo jeeda marka taasi waa khalad ee waxaa laga tilmaamayaa in maydka ay u noqonayso walaa taftinnaa bacdahu ilaahu dabadiina na fitnayn bimacnaa markuu naga geeriyooday dabadeed ilaahu fitnaha noo keeninoo xagga diinkayaga fitna naga haleesha hanoo keenin waqfir lana walah ilaahu annaga noo dembi dhaaf walahu isagana u dembi dhaaf walmukhtaaru annahu yutawilu adducaa'a fi araabicati khilaafa maa yactaaduhu akharu nnaas waalmukhtaaru sida la doortay ee fiicani annahu yutawilu adducaa'a waa inuu ducada dheeraynaayo fi araabicati ee takbiirta afraad yacni gudaheeda waxaa loo jeedaa dabadeeda markuu marka afraad allahu akbar yidhaahdo markaas wixii ka dambeeyu ducada inuu dheereeya ay fiican tahay khilaafa ma yactaaduhu akharu nnaas xaalaynu khilaafayno kii ay dadku caadaysteen dadka badankoodu kay caadaysteen xaalaynu khilaafayno insaa odhanaynaa ama waxaynu dheeraynaynaa xaalaynu khilaafayno kay caadaysteen dadka badankoodu ay caadaysteen xaalaynu khilaafaynaaynu dheeraynaynaa ama jeclaysanaynaa in la dheereeyo marka khilaafa waxaa laga dhigaya xaal waana mansuub lixadiisi ibni abi awfa waxaa u daliila xadiiska ibni abi awfa baa u daliila aladii kaasoo sanadkuruhu aan sheegi doonno in sha allahu tacaala hadduu ilaahay doono faama alaadiciyatu alma'huuratu bacda takbiirati ahaalisa fa minha sheekhu khulaas ahaan wuxuu inoo sheegay salaatuljanaasaha waxa lala imanayo salaatuljanaasaha meydka lagu tukanaayo hadduu mid yahay iyo hadduu laba yahay iyo hadduu jamac yahayba ruuxu waa niyeynayaa niyadii la imanaya waana xidhanayaa hal mar keliya waa ku tukan karaa jamac ama laba ama mid qura laakiin hadduu jamac ku tukado ducada waa waafajinayaayo ducadii buu jamac ka dhigayaa oo waa inuu damaa'irtii u jamciyaa aanu ifraad ka dhigin hadday laba yihiinna waana jamcin karaa waana labayn karaa waa inuu marka waxaweye laba ka dhigo allahuma akfir lahumaa waarxamhumaa iyo inaad iskaba jamciso ila labadu marka waxa weeye nusuusaha waa u soo aroortaa wakhtiyada qaarkood in la jamciye wa kunna lixukmihim shaahidiin xukunkii sulaymaan iyo daawuud baana loo jeeda culamada qaarna waxaabay qabaan jamaca laba ugu yar aqalu macna aljamci fi lmushtahiri litnaani fi ra'yi alimaami alximyari macnaha jamac imaam maalika agtiisa waxaaba ugu yar laba ilaaqanba ugu yar culamada kale waxay leeyihin saddex baa ugu yare laakiin labada jamacnimo waa loo isticmaalaa calaa kulli xaal inuu niyeeyo oo markaa salaaddii xidho ayuu markaa samaynaya markuu xidho wax istiftaaxa la iman maayo waayo nebiga calayhi salaatu wasalaam istiftaax kama soo aroorin inuu ducadii istiftaaxa akhriyo salaatuljanaasaha nebiga sunnadiisa calayhi salaatu wasalaam kuma soo aroorin sidaas aawadeed ducaa istiftaax akhrin maayo wuxuu akhrinayaa faatixada kitaabka ayuu akhrinaya qur'aanka faatixadiisa ayuu akhrinaya suuratu alfaatixa acdamu suura oo uu ka hormariyey isticaadada inuu suurad kale ku sii daraana waa ka fiican tahay oo waxaa soo arooray xadiis tilmaamaya faatixada markaa suurad kale in lagu dari karo fuqahada qaarkood waxay dhahan may wax kale laguma dari karo sheekh albaani masalada wuxuu kaga hadlay sifatu salaati nabiy buu kaga hadlay xadiisna waa keenay saxiixa oo masaladaas markaa tilmaamaya dabeedna sheekh baa ictiraaday oo yidhi xadiisku markaysaga qawi ma aha dabeedna waxa uu caddeeyey ilaa afar xadiis oo mid waliba saxiix yahay inuu jiro oo a'imma saxiixiyeen imaam nawowi wakhayruha ay saxiixiyeen yacni markaa eh, afraaddooda qaar ka mid a marka xadiiskaasi wuxuu tilmaamayaa muqadimaduu ku caddeeyo sheikha markaa waxaweyan markuu tacaqubaayey tusaale ahaan u bixiyey bal marka waxa uu ku tacaqubay inaanu sax ahayn ayuu markaa masalada ka tusaaleeyey dabeedna wuxuu caddeeyey a'immada axaadiista saxiixisay iyo in faatixada suurad kale lagu dari karo salaatuljanasaha marka lagu tukanayo muqadimatu sifati salaati nabiy ugu noqo laakiin waajib ma aha in suurad kale lagu daraa waa se afdal takbiirada labaad buu takbiiranayaa faatixada fuqahada qaarkood baa qaba salaatuljanaazuhu qur'aan lama akhriyo laa faatixaan la ahrinayn walaa wax kalaan la akhrinayn laakiin qowlka noocaasi waa khalad a'immada qaarkoodoo ku tegayna yani waxa weeye waa qowlkoodu waxaa ka qawisanoo ka saxan a'immada jamaahiirta ee maray in faatixa la akhrinayo oo bacduula'imma waxay yidhaahdeen salaatuljanaazuhu waa duco duco maadaamay tahay qur-aan la akhrin maayo ducaduun baa lala imanaya ducaduun baa lala imanaya marka waxaa u daliila faatixa in la akhrinaayo adilada caamka iyo adilada khaaskiiba daliil bay u tahay adiladii caamka waa jirtaayo waxaa laysku waafaqsan yahay salaatuljanaazuhu inay salaad tahay waa ijmaac waa laisku waafaqsan yahay nabiguna calayhi asalaatu wasalaam waxauu yidhi laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati alkitaab salaadii uma sugnaan ruuxaan markaa akhriyin faatixada markaa qur'aanka aan akhriyni salaad ma leh waa caam ayu salaa baa laga nafyinayaa oo loo diidaya marka salaatuljanaazihi maadaamay salaad tahay ilaaba ilaa waa in faatixadii lagu akhriyay haddaan faatixadii lagu akhriyin dee ma ansaxayso waxaa laga deliishanayaa laa salaata siday a'immaduba dhammaan uga wada deliishadeen in waxa weeye markaa salaaddu faatixadu inay rukni tahay salaadaha kale la tukanayaba tanna ay ogol yihiin inay salaad tahay waxaa ka dhalanaya inaan haddaan faatixa lagu akhriyin salaatuljanaaziya inaynay asaxayn taasaa ka dhalanaysa waxaa soo aroortay adillo khaasoo tilmaamaysa in lagu akhrin jiray faatixada axaadiis baa ku soo aroortay mawduucaa tilmaamaysa waxaa ka mid ah axaadiistaas xadiiska tilmaamaya min xadiisi طalxaةi bni cabdillaahi bni cawf qala sallaytu khalfa bni cabbaasin radia allahu canhu cala janaazatin faqara'a bifaatixati اlkitaabi wa wajahara xata asmacana falama faraqa akhadtu biyadihi fasa'altuhu faqaal inama jahartu litaclamuu anaha sunaة waxaq cabdullahi bnu cabbaas ee ku tukaday janaasadii faatixatulkitaabna waa akhriyey suuradna waa raaciyey weliba sarena waa u qaaday dabeedna wuxuu yidhi si kale ulama jahrine si aa u ogaataan oo u aqoonsataan inay sunno tahay daraaddeed oo aan sidaa idin ogeysiiyo yacni tacliim baan uga jeedaa ayaan sare ugu qaaday xadiidka asalkiisa waxaa soo wariyey bukhaari baa saxiixa ku soo wariyey ha yeeshee qadarka dambe ee wasuuratin tilmaamaya iyo inuu yidhi waxaan ula jahray litaclamuu ee uu leeyahay alfaadda qaarkood baa markaysaga aan saxiixa ku sugnayn iyadana wuxuu yihi sanadkeedu waa saxiix inuu faatixo akhriyey salaatujanaaze ku akhriyey uuna yidhi litaclamuu annaha sunna qadarkaasi bukhaari bay ku sugantay wakadalika axaadiista qaarkood waxay tilmaamaysaa dee salaatujanaazaha waxa lala imanayo saxaabigu hadduu yidhaahdo waa sunne uu yidhaahdo sunne waxaa laga qaataa xadiis marfuuca inay la midtahy xukmu rafci bay leedahay litaclamuu annaha sunna marka sunnatu nebiy inay tahay in markaa lagu akhriyo e, faatixa in lagu akhriyo inay sunnadii nebiga tahay ayaa laga qaadanaya wakada xadiiska kale nasaa'i soo wariyey min xadiisi abi umaamata bni sahlin qaala assunnatu fi asalaati cala aljanaazati an yuqra'a fi takbiirati aluula biummi alqur'aani mukhaafatatan uma yukabiru alaaan watasliimu cinda alaakhira akhrajahu nasa'i sheekh albaanina waxa yihi waa sanadkiis waa saxiix sunnadu waxay tahay buuri saxaabigu hadduu yahay sunnadu waxay tahay waa sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo xukmu rafci baa xadiisku leeyihi salaadda janaasada lagu tukanayo sunnadu waxay tahay in la akhriyo takbiirta koowaad ummulqur'aan oo faatixada in la akhriyo hoosna loo akhriyo ibnu cabaas wuxuu sare ugu qaaday waa litacliim waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay waagaas de markaa ay aynay garanayn ama u isyidhi garan maayaan in faatixa la akhrinayo markaa salaatuljanaasaha dabeedna si uu ogeysiiyo u garansiiyo oo u baro ayuu marka sare ugu qaado waayahay marka faatixa in la akhriyaa saasay lagama maarmaan u tahay wuxuu kaloo sheikhu inoo sheegay takbiirta labaad marka la takbiirto waxaa lagu salinayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaana afdala salaatu libraahimiya oo dhammaystiran in la akhriyo darafka yare ugu horreeya haddii la akhriyana waa kifaaya waa mujzi midna waa kamaal midna waa afdal midna waa qadarka ka gudaya ugu yar aayadda waxba la akhrin maayo takbiirta saddexaad buu takbiiranayaa dabeedna waa ducaynaya meydkana waa u ducaynaya muslimiintana waa u ducaynaya duco caam iyo khaasba ah ayuu ku ducaynayaa ducadana waxaynu ku arki doonnaa yacni waxa weeyaan axaadiista soo socota oo salliga maxaa loo cuskaday marka labaad in marka takbiirta labaad marka la takbiirto in lagu salinayo nebiga calayhi salaatu wasalaam iyada lafteeda maxaa u daliila waxaa u daliila isagana xadiis baa loo hayaa inooma qorin sheikhu markaa daliilkeedii xadiis tilmaamaya saxaabiyiinu odhanaya assunnatu fi asalaati cala aljanaasati an yukabira alimaamu uma yaqra'a bifatixati alkitaabi bacda takbiirati aluula siran fii nafsi uma yusalli cala alnabiy sala allahu aleyh wasalam wyhlis اducاء liljanazة fi takbiraati اhalaث la yaqrأu fi shayi minhun uma yusalimu sira fi nafsihi xata yansarifa can yamiinih yani waxa uu tilmaamay xadiiska shaafici baa ku soo wariyey umka dariiqiisana bayhaqi ayaa ka soo wariyey wa kadalika ibnu jaaruud ayaa soo wariyey waxaanu shaafici ku tacliiqiyey wa asxaabu nabiyi sala allahu aleyh wasalam laa yaquuluuna bisunati walxaqi ila lisunati rasuli illahi sala allahu aley wasalam in sha allahu tacala shaafici baa odhanaya asxaabta nebigu sala allahu aleyh wasalam shaygaasi waa sunniya xaq kuma yidhaahdaan sunnihii nebiga calayhi salaatu wasalaam mooyaane sunnihii nebiga mooyaane sunno kale markaa kuma yidhahdaan waa sunne kuma yidhahdaan shay kale kuma yidhahan waa sunne xadiiskana xaakim waa soo wariyey waxaanu ihi waa saxiix calaa sharti shaykhayn wuxuu albaani odhanayaa dahabina waa ku waafaqay wahuwa huwa kama qaala siday yidhahdeen weeye marka waa saxiix calaa sharti shaykhayn marka sunnadii in la tilmaamay intaasoo dhan inay sunnadii tahay waxay daliil u tahay salliga markaa lagama maarmaan inuu yahay in takbiirada labaad marka la takbiirto nebiga lagu salliya calayhi salaatu wasalaam takbiirta saddexaad markuu takbiirta duca caamiya khaasba ah ayuu ku ducaynayey axaadiistuna waa ku caddahay waa inoo iman doontaa insha allahu tacaala wuxuu naftiisa yani naftiisa iyo muslimiinta iyo yacnaa meydka iyo muslimiinta o dhan ba u ducaynayey dhammaan waa u ducaynayey marka caam khaasba waa leedahay caam khaasba waa leedahay kaannahu muslimiinta waxaa ka soo gaadhay dee dhimashada ruuxan muslimkii uu dhintay ee meesha ka baxay dhib baa ka soo gaadhay marka iyaga laftooda waa loo ducaynayaa tacwiid baa ku jira meeshii in loo duceeyo isagana w sababtiisaaba dee loola imanaya ducadan iyo salaadan iyo loola imanaya oo isagaaba dee maqsuud ahaa afartaa takbiiro lagama yarayn karo bimanzilati alarkaan bay ka dhigan taho haddii saddex lagu gaabsado asixi mayso saddex haddii lagu gaabsado ma ansaxayso maydka inuu u duceeyaana lagama maarmaan bay u tahay laakiin culammadu waxay yidhaahdeen muslimiinta inuu u duceeyaa sunnay noqonaysaayo haddii aanu muslimiintii u ducayn way asaxaysaa laakiin sidii sunnada ee fadliga badnayd baanu la iman laakiin meydka waa lagama maarmaan isaga waajib weeye in loo duceeya waayahay takbiiraha intaa ma laga badin karaa jamaahiirta culammadu waxay mareen in afartaa lagu kaaftoomo aan laga badin waxayse culammada qaarkood ay qabaan afartana waa lagu takbiiran karaa waana laga badin karaa ahlucilmiga odhanaya afarta lagama badinaayo afartaa keliya weeye waxay yidhaahdeen nebigu calayhi salaatu wasalaam afar in ka badan inuu ku takbiirtay waaba dhacdo waa ka sugnaataye laakiin waxa dembaysay afarta takbiirood baa dembayso sidaas aawadeed waxa kale waa mansuukh waa la nasakhay ijmaac baana ku guntamay sidaas inay taho afartaa keliya tahay marka marka hore wuxuu war ku jiraa oo laysku khilaafsan yahay wuxuu nabigu ku takbiirto salaatuljanaaso takbiiraadka uu ku takbiirtay afar inay ugu dambaysay marka hore layskuma waafaqsana sixadiis ee axaadiista ku soo aroortay war baa ku jira oo culammada qaarkood way daciifinayaan inay ugu dambaysay afar marlabaadka haddayba sugnaan lahaayeen waa ficilo ficilku in sidan la sameeye in sidan la sameeye in sidan la sameeya isma caaridayso naskhigana marka jamci suuro geli waayo ayaa jamciga xaggii ayaa loo kaca naskiga yacni kan baa mansuukha lama yidhaahdo inta jamci suuragel yahay waljamcu waajibun mata maa amkana ila falilakhiiri naskhun buyina waayo jamciga adilada la jamciyaa ka horaysa in midkood addaliilada laga dhigo mansuukh laga dhigo waxaa ka horaysa in la kulmiyo waayo kulminta la kulminayo waa lagu wada camal falayaa icmaalu daliilayni macan awlaa min ilqaa'i axadihima labada daliil labadaba in la wada camal siiya waxay ka dhowdoo ka haboon tahay in midkood la camal siiyo ka kalena camal falka laga tago aan lagu camal falin marka haddayba asixi lahaayeen tacaarud kuma sugno afcaashoo isma caaridoo yani waxa weeye isma diidayso in sidan la sameeyo in sidan la sameeyo waxaa lagu xambaaraya axwaal kala duwan marna sida in la sameeyaa sunnaa marna in sidaan la sameeya sunnaa marna in sidaan la sameeyaa sunnaa wahaakada arrinka ku saabsan ijmaac baa markaa lagu kulansan yahay afarta inaan laga badinna dee saxiix maaho saxaabada qaarkood waxaa ka asaxday nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu dhintay dabadeed inay afar wax ka badan qaarkood ku takbiirteen baa saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam ka sugnaato ka asaxday waxaana ka mid a saxaabaday ka asaxday caliy bnu abi taalib baa ka mid a cali bn abi aalib caadadiisu waxay ahayd sida ka sugnaatay in haddii waxa weeye ruux reer bedera ku tukanaayo ruux bedri ah shan goor buu takbiiran jiray haddaanu bedri ahayna afar goor ayuu takbiiran jiray wa kadalik waxaa kaloo asaxay zayd ibnu arqam kaana zayd ibnu arqama yukabiru cala janaa'izina arbacan wa inahu kabara cala janaazatin khamsan fasa'altuhu waxaa odhanaya fasa'altuhu cabdiraxmaan ibni abi leyla cabdiraxmaan ibn abi waxa uu yidhi fasa'altuhu faqaala kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam yukabiruhaa akhrajahu muslim muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey ziyaado aan muslim ku sugnayni waxay sheegaysaa ou sheikhu saxiixinayo falaa atrukuha liaxadin bacdahu abada saxiixu muslim waxaa ku sugan inuu janaase janaasooyinkii ka mida shan goor takbiirtay zayd ibnu arqam dabeedna uu yidhi sida markaa ziyaado kale ku soo aroortay kama tegaayo nebiga dabadii ka tegi maayo laakiin isla saxiix muslim waxaa ku sugan nebigaa takbiiran jiray calayhi salaatu wasalaam nebiga ayaa takbiiran jiray saas aawadeed baa imaamu tirmidi markuu xadiiskaas soo wariyey waxau yidhi xadiisun xasanun saxiix waqad dahaba bacdu ahli ilcilmi ila hada min asxaabi nabiy sala allahu alay wasalam wahayrihim ra'wu takbiira cala aljanasati hamsan waqala axmedu waisxaaqu ida kabara alimaamu cala aljanasati hamsan fainahu yutabacu limaam imaamu tirmidi baa odhanaya ahlucilmiga qaarkood waxay ku tageen oo saxaabadii nebiga sala allahu alay waslam iyo khayrkoodba ka midii takbiirta janaasada lagu takbiiranaya inay shan tahay bay ku tageen axmed iyo isxaaqna waxay yidhaahdeen hadduu imaamku takbiirto shan waa la raacayaa imaamka waxaa ka muuqata inay fadilayaan afarta inay fadilayaan baa ka muuqata calaa kulli xaal ka badanna saxaabada waa ka soo aroortay axkaamuljanaaiska ugu noqon waayah wuxuu sheikhu yidhi afraad markuu takbiirto wuu ducaynayaa ducada wuxuu istixsaanay in lagu duceeyo allahuma laa taxrimna ajrahu walaa taftinna bacdahu waqfir lana walahu mawdica laakiin kumay soo aroorin ee waxay ku soo aroortay bacda takbiirati ahaalisa ayay ku soo aroortay allahuma laa taxrimna ajrahu walaa taftinna bacdahu marka waa istixsaan markaysa markaa sheikhu iyo mashaayikh kaleba ay istixsaaneen oo wanaajisteen wakhtigaa in caynkaa la yidhahdo laakiin mid nasan ay ugu timi wakhtigaa in ducada lagu duceeyo bacda takbiirati raabica yani waxa weeye nasan ay u timi ma aha wuxuu sheikhu yidhi waxa markaa mukhtaaroo la doortay bimacnaa sheikha agtiisa iyo culammada shaaficiyaba agtooda ducada in la dheereeyo takbiirta afraad dabadeed saasaa waxa weeye markaa la doortay buui oo fiican laakiin dheerayntaasi waxa weeye ma soo aroorin yani sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam bacda takbiirati araabica laakiin takbiirada saddexaad dabadeed ayaa axaadiista ku soo aroortay nebigu inuu dheerayn jiray calayhi salaatu wasalaam waxaa isweydiin leh takbiiraadka haddaba marka la takbiirinayo janaazada ma la rafcinayaa gacmaha mise lama rafcinayo culammadu waa isla ogol yihiin takbiirta koowaad in la rafcinayo gacmaha taa waa isla ogol yihiin takbiirta koowaad ee lagu xidhanayo in gacmaha la rafcinayo waa isla ogol yihiin laakiin takbiiraadka dambe ee zawaa'idda ama la rafcinaya mise lama rafcinayo taas ahlucilmigu waa isku khilaafeen waxaanay ka leeyihin laba qowl ayay ka leeyihin asxaabta nebiga sala allahu aleyh wasalam cabdullaahi bnu cumar waxaa ka asaxday inuu rafcin jiray oo takbiir kastaba gacmaha sare u qaadi jiray saasaa ka sugnaato ka asaxday marfuucnimo lafteeda waa u soo weriyey laakiin marfuucnimadu sixadeeda lama hubo culammada qaarkood way cileeyeenoo waxay yidhahdeen waa shaado ee wuxuu sawaab ku yahay inuu mawquuf yahay saasuu marka waxa sawaab ku yahy ku saxan saxaabo kale laftooda waa laga soo wariyey inay rafcin jireen sida cabdullahi bnu cabaas ibnu xajarkuna waxa uu yidhiba ibnu cabaasna waa ka asaxday inuu rafcin jiray xadiis tilmaamaya inuu takbiirta koowaad nebigu rafcin jiray dabeedna aanu ku noqon jirin rafcigaas waa jiraa laakiin sanadkiisu waa daciif xadiis kaloo ku soo arooray baa jira in nebigu calayhi salaatu wasalaam salaatuljanaase ku tukado takbiirtii koowaad gacmaha rafciyey intii kale xadiisku waa ka aamusa salban wa iijaaban isaga laftiisana sanadkiisu waa daciif sheekh albani laftiisuna labadaba waa caddaynaya sanadku inuu daciif yahay ha yeeshee wuxuu odhanayaa kaa hore ee tilmaamaya inuu nebigu takbiirtay salaatuljanaase uu ku tukanayey takbiirta koowaad inuu takbiirtay oo gacmaha rafciyey yacni dabeedna ashyaadii kale la yimi wuxuu odhanayaa waxa quweynaya kan kale ayaa lagu kabayaa oo labadu markaysaga xon yacni waa waxay isku noqonayaan waa isquweynayaan saas aawadeed buu sheekhu ka qaatay xukunka ah in waxa weeye takbiirta koowaad keliya gacmaha la rafcinaayo salaatuljanaazaha takbiiraadka ka dambeeya aan la rafcinayn kolaysaa waa ku raacnay wakhti badanna waa ku camal falaynay akhiiran waxaa ila raajax noqotay sida jumhuurka oo ah marka intaba in la rafcinayo intaba in la rafcinayo xadiiskana ka aamusid buu sheegayaayo ma tilmaamayo markaysaa markaa waxaweye kuwii kale mar rafcin lama odhan uma laa yacuud oo xadiiska dambe markaysaga ku suganna qadarkaas iyadu shaahid male laakiin sukuudka ka hore laga aamusay ayuu sheikhu wuxuu ka fahmay hadday jiri lahayd in la sheegi lahaa laakiin takbiiraadkii kaleba dee lama sheegin yacni ashyaadii kale maadaama aan la tilmaamin oo la ijmaaliyey yacni waxa weeye xukun wax laga aamusay noqonaysa xukun wax laga aamusay ay noqonaysa waxaasee taa ka sii xoog badanoo igu soo kordhay cid saxaabada ka mid oo ku khilaaftay inaan la haynin deliilka qawiga ahi waa kaas weeye maadaama cidda saxaabada ah ee laga hayo inay rafcin jireen gacmaha takbiiraadka janaasada aan loo ogayn cid ku khilaafsan oo saxaabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam ka mida arrinkaasina ka caanbaxay oo mashhuur ka ahaa waxay noqonaysaa xuja sharciya masaladaa hore uguma baraarugsanay yacni kadib baan markiisa markaa arkay iyadoo culammada ay sheegayaan wax riwaayo oo markiisa khilaafsanna ma helin ahlucilmiguna waxay tilmaameen bacdigood inaan cid saxaabadoo khilaafsan aan lahaynin mar hadday caynkaa tahay weliba markaysaga lana ogsoonaa takbiiraadka markaysa markaa waxaan yani in ka badan rafcigu jiri jiray salaadaha markaa takbiirta marka salaadda kaleba la tukanaayo oo ay soo aroortay xataa meelaha khaaska ee lagu gaar yeelay mooyaane xataa meelaha kalena inay soo aroortay yani marka ay saa ku timi oo wax la yaro weheshan karo taasi laakiin xujadu waxay tahay cid saxaabada ka mida ku khilaaftay maadaama aan lahayn saxaabigiina ay ka asaxday bal eh, ibnu xajar uu sheegay ibnu cabbaasna inay ka asaxday inkastoo asaaniidda qaarkood ay keeneen dacfi ku sugan yahay laakiin maadaama uu jasmiyey inay ka asaxday waxaa dhici karta sanad kale oo weli aan yani markaa aan dee helin in marka waxa weye uu sheikhu arkaa dhici karta marka saas aawadeed waxay noqonaysaa sida qawiga raajix in takbiiraadka janaa'ista dhammaantooda la rafcinayo inay tahay sida qawiga ah wallahu aclam ahlucilmigu masalada marba wixii u raajix noqda ayay mari jireen oo sheekh albaani wuxuu odhan jiray alcilmu laa yaqbalu ljumuud cilmigu jumuud ma aqbalo meel lagu qallalo abu xaniifa wuxuu yidhi maanta hadal baanu odhanaynaa berrina waa ka noqonaynaa oo mid kaleaanu odhanaynaa imaam axmed wuxuu leeyahy riwaayaad badan oo kala duwan oo masaa'isha markaysa markaa qaarkood intaasoo riwaayo kala duwan uu leeyy imaam shaafici masaa'isha qaarkood aqwaal buu ka leeyahay qowl qadiim iyo jadiid baa jira marka waxaa weeye cumar bnu khataab masle faraa'ida ka mida loola weydiiyey sibuu xukumay haddana masaladii baa soo noqotay markiisa markaas sanad dambe si kaluu xukumay markaase oo saasaad xukuntee hada calaa maa qadaynaa wa hada calaa maa naqdi bihi alaan masaladan musharakada la yidhaahdo ya fuqahadiina labadiisi ijtihaad bay kala waafaqeenoo madaahibtii ugu qaybsameen qolana fatwadii hore uu markaysaga cumar fatwooday bay raaceen qolana fatwadii dambe ijtihaadkoodu waafaqan qolaba midba ijtihaadkeedu waafaqan marka waxa weye calaa kulli xaal yani sida marka waxa weeye masaa'ishu dee ay markaa yani u muuqato inay markaa raajix tahay ama qawi tahay yani marka inuu qofku raaco ayuu marka saaran waxaa la yidhahda alcamalu biraajixi waajibun laa raajixun yani qowlka marba raajixa la noqdo waa inu ku camalfalaa sida raajixa inuu ku camalfalaana waa waajibun laa raajixun waajib weeye raajix maaha waa qaacido wuxuu ihi sheikhu raximah faama aladciyatu alma'huuratu bacda atakbiirati ahaalia fa ducooyinka lasoo naqliyey lasoo weriyey miyaa bacda atakbiirati ahaalia takbiirada saddexaad dabadeed fa waxaa ka mid a xadiiska sagaal boqol iyo afartan can abi cabdiraxmaani cawf bni malikin radia allahu canhu qaala sallaa rasuul ulahi sala allahu aleyh wasalam cala janaaza cawf ibni maalik waxauu yidhi rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam wuxuu ku tukaday calaa janaazatin janaazuu ku tukaday fa xafidtu min ducaa'ihi waxaan ka qaybay ducadiisii xaalay ka mid tahay wa huwa yaquulu walxaal huwa isagu yaquulu u odhanaayo ayaan markaa ka xafiday allaahumma ilaahayow ikfir lahu u dembi dhaaf yani caafimaad sii bimacnaa balaayooyinka iyo dhibaatooyinka iyo cadaabada iyo yani ilaahw markaysa markaa ka ilaali oo ka dhow yani caafimaad ka sii mid marka ka dhowran oaan aafaadkaasi haleelin ilahu ka yeela alcaafiya caafiyadu waa gudaballaarantoo xanuunka keliya maahae wax alle wixii masaa'ib iyo dhibaatooyin iyo aafaad oo dhan ayaa soo gelaya in ilaahay yani ka bogsiya ama ka ilaaliyo wacfu canhu ilaahu cafi yani dembigiisa dhaaf wa akrim nuzulahu ilaahu sharaf nusulahu martisoorkiisana ilaahu sharaf oo wax wanaagsan ku martisoor wawasic mudkhalahu meeshuu galay xabaashaa loo jeedaaye ilah u waasiciyo u ballaari wawasic e, ballaari mudkhalahu meesha la geliyey ilaahu markiisa u waasiciyo u ballaari madkhalahu iyo mudkhalahu madkhalahu haddii ilahay waa makaanu dukhuul mudkhalahuna waa makaanu lidkhaal waa meeshii la geliyey miimka in la godaano fiican wawasic ballaari ilaahayow mudkhalahu ay makaana idkhaali meeshii la geliye ilaah u waasici oo u ballaari bimacnaa xabaasha ilah u waasici waghsilhu bilmaai waalhalji walbarad waghsilhu ilaahu u maydh bilmaai biyo ugu maydh oo dembiga kaga maydh waalhalji yani markaa baraf markaysaa kaga maydh barafkan markaysa markaa waxaan yani yani cirka ka soo dhacaya iyo walbaradi yani markaa waxa wayaan yani baraf kale yani markaa ilahu ugu maydh bimacnaa dembigiisa ilaah kaga maydh yani marka biyaha qabow iyo barafyada iyo kaga maydh oo kaga nadiifi marka midna wuxuu noqonayaa barafka yaryar ee soo daadanaya ee soo dhacaya ayuu noqonaya ee cirka ka soo dhacaya midna barafka kale waaweyn buu noqonaya wanaqihi min alkhataaya ilaahu ka nadiifi dembiyada ya ka saafi yeelo ka nadiifi mid ka xalan ka yeel dembiyada kama naqayta thawba alabyad min addanas sidaad uga markaa ilaalisay oo uga nadiifisay kamaa yunaqa na waa loo soo wariyaa sida looga nadiifiyo kama naqayta sidaad uga nadiifisay athawba alabyada marada cad min addanasi yacni uskaga aad uga nadiifisay uskaga marka laga nadiifinayo laga maydhayo marada cad dee ilaahay baa ka yeelay mid ka nadiif noqonaysa haddaanu ka yeeli lahay mid ka nadiif noqonaysana deena nadiif may noqoteen marka sidaasaa la yidhi kamaa naqayta wa abdilhu ilaah ugu beddel daaran khayran min daarih daar ka wanaagsan daartiisii ugu bedel guri gurigiisii ka wanaagsan ilah ugu bedel wa ahlan ehel ugu bedel khayran min ahlihi ehelkiisii ka wanaagsan wa zawjan yani markaa eh, qof dumara ugu bedel oo khayran min zawji yani marka ooridiisii ka wanaagsan oori ooridiisii ka wanaagsan ama haweenay haweenaydiisii ka wanaagsan ilah ugu bedel wa adkhilhu ilaahu geli aljannata jannada geli wa oo ka magangeli ilahu ka magangeli min cadaabi alqabri cadaabuulqabriga ka magangeli wa min cadaabi annaari cadaabunaarkana ilahu ka magangeli xataa tamanaytu an akuuna ana dalika almayit cawf bnu maalik wuxuu yidhi nebigu saasuu u duceeyey ducadaa badan buu ku duceeyey ilaa aan tamaniyoo jeclaystay inaan anigu noqon lahaa meydkan laftiisa uu sidaa ugu ducaynaya nebigu calayhi salaatu wasalaam si aan ducadaa nebiga u helo rawahu muslim xadiiska muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiiskani wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam janaasada inuu ducada badan ugu duceeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam ugu duceeyey makhfiro dembi dhaaf raxmad caafiyo inuu ilaahay balaayooyinka ka ilaaliyo ee ka dhowro inuu cafiyo dembigiisa inuu martisoorkiisa karaameeyo sharfo inuu qabriga u waasiciyo u ballaadhiyo inuu dembiyadiisa kaga maydho biyo iyo baraf kaga maydho sida marka waxa weeye inuu ku maydho biyo iyo yacni markaa iyo baraf uu ku maydho iyo wanaqihi min alkhataaya kama naqayta thawba alabyada min addanas ilaahu ka nadiifi oo ka saafiyeen ee dembiyadiisa dembiyadu waxay ka dhigan yihin oo kale uskag ayay ka dhigan yihin sida marada cad yacni uskaga markaa aad uga nadiifisay kamaa na waa la mid oo sida looga nadiifiyo marada cad marka uskaga marka naqayta waxaa laga tilmaamayaa dee nadaafadda marada la nadiifinayo ee maradii ay caddaanaysee saafi noqonaysaa waxay ku dhacaysaa idan ilaahay iyo qadar ilaahay ilaahay baana ka yeelay mid markaa nadiif noqonaysa ka yeelay biyuhuna waa sabab biyuhuna waa sabab markaa dee saasaa loogu isnaadiyey ilaahay oo loogu tiriye kamaa naqayta sawba alabyada min addanis halkaas su'aal baa culamada qaarkood keeneen su-aashaas waxay ku saabsan tahay xagga tandiifka marka laga eegaayo nadiifinta uskaga iyo waxa la midkaa laga nadiifinaayo wax laga nadiifinayo biyaha kulul baa nadaafadda ku sii fiican waxaan biyaha qabow loo sheegay waa maxay ila xagga tandiifka uskaga waxa sii xoog badan biyaha markaa diirane kulul waxay culamada qaarkood kaga jawaabeen dembiyadii baa kulul dembigu wax kululoo kaleu ka dhigan yahi maadaamu naar iyo sababaayo shaygana shayga kulli ah baa lagu daweeyaa marka maadaama dembiyadii ay kulul yihiin sidaasaa biyaha qabow loogu doora biyaha qabow saasaa loogu doora saasay ahlucilmiga qaarkood kaga jawaabay waabdilhu daaran khayra min daari ilahu guri gurigiisii ka khayr badan ugu bedel iyo ehel ehelkiisii ka khayr badan ilah ugu bedel iyo zawj zawjkiisii ka khayr badan ilah ugu bedel fii luqati alcarab ninka iyo qofka dumara mid walba waxa la yhaha zawj luqat lafsax luqada fasaaxada badan leh waxaa loo isticmaalaa ninku waa zawj qofka dumarina waa zawj ilaa culamada qaarkood ay yidhahdeen zawjatun in la yidhaahdo qofka dumara fasiix maaha aha culamada qaar baa fasiixnimadaba u diidey saas awoodee qur'aanka marnaba kuma soo aroray ereyga zawjatun iyo jamciyadeeda zawjayn iyo zawj iyo aswaaj zawjo marka la jamciyo zawjaat baa lagu jamciyaa markii dumarka nabiga calayhi salaatu wasalaam la sheegaayey zawjaad lama odhan aswaaj baa layidhi qul liaswaajika marka fii jamiici alqur'aan marnaba zawjatun kuma iman saas aawadeed bay culamada qaar yidhahdeen fasiixba maaha laakiin sida saxiixa fasiix waa tahay sida bacdu ahlicilmi sheegeen laakiin waxaa ka fasaaxa badan zawji in mid walba la yidhaahdo baa ka fasaaxa badan inay fasiix tahayna waxaa loo cuskanayaa bacdu alashcaar shawaahidda qaarkood oo luqada carabiga ah bay ku soo aroortay ereyga zawjatun wakadalika axaadiista saxiixa ana qaarkood bay ku timi inuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam caaisho markii la tusay in lagu yidhi waa zawjatuk yacni saasoo kale lagu yidhi oo jibriil markaysaa uu u sheegay waayahay marka shawaahidna way leedahay marka fasiix way tahaye afsaxa zawjah marka ninkii iyo qofkii dumara mid walba zawj baa la yidhahdaa haddaba garanayo ninku inuu ku ducaysanayo wa zawjan khayran min zawjih in loogu ducaynayo in loogu ducaynayo wazawjan khayra min zawji ilah ugu bedel zawj zawjkiisii ka wanaagsan yani zawjo zawjadiisii ka wanaagsan baa macnuhu dhacay ninkina wuxuu aqbali karaa dee dumar badan oo kala duwan markayse markaa inuu wada qabo laakiin qofka dumari dee dhowr nin ma aqbali karto yani waxa weye waa zawj waaxid hadday markaa qofkan dumari nin lahaan jirtayna oo ay ahayd marka waxa weeye qof dumaro xaasa waxaa axaadiista ku soo aroortay hadday jannada wada galaan in zawjkeedii ay u sugnaanayso saasay ku so xataa axaadiista qaarkood waxay sheegaysaa hadday dhowr nin isu marto almar'atu liaakhiri aswaajiha qofka dumari waxay u sugnaatay raggii markaa soo maray ee qabi jiray kii ugu dambeeyey u sugnaatay kii ugu dambeeyey bimacnaa aynay kala tegin kaasay u sugnaatay ee geeriduun kala kaxaysa waaya haddaba maadaamay caynkaa tahay qofkii dumar ma loogu ducaynayaa abdilha zawjan khayran min zawji taas waxay culamada qaarkood yidhaahdeen lab iyo dhadig mid walba lagu ducaynaya oo miyayna ka hor imanaynin yacni zawjkeedii in laga bedelo mid kale loogu bedelo taasi miyayna macnaheedu noqonayn ninkii laga habaaraayo ninkii laga habaaraayo miyayna noqonayn waxay kaga jawaabeen culamada qaarkood inay yidhaahdeen ibdaalku mar wuxuu noqdaa ibdaalu daat marna wuxuu noqdaa ibdaalu sifaat mar xagga daatadii baa la bedelayaayo shakhsigiibaa shakhsi kale lagu bedelayaa marna ibdaalku wuxuu noqdaa ibdaalu sifaat in sifaatkii la bedelo oo sifaatku lahaa sifaat ka wanaag badan loogu bedelo kaannahu inuu hayruhuba yahay shaygana marka sifaatkiisa isbedelaan waa laga soo qaadaa sidii wax ka duwan sidaas aawadeed ba aayaddan labada tafsiir la saaray yowma tubadelu alardu hayra alardi waalsamaawaat ma daatada cirarkiiyo dhulalkaa la bedelayaa oo cirar iyo dhulal kalea lagu bedelayaa mise sifaatkoodii baa la bedelayaa waa laba qowl oo macruufa oo culammadu markaa mufasiriintu ay ku fasiraan saas aawadeed culamada shaaficiyadu waxay yidhahdeen waxay markaa noqonaysaa ibdaalku marna ibdaalu daat buu udhacaya marna ibdaalu sifaat buu ugu dhacaya marka nin iyo qof dumara mid walba waa loogu ducaynaya bimacnaa sifaad wanaagsan in loogu bedelo sifaatkii hore yani sifaad ka wanaag badan ayaa markaana macnuhu ugu dhacaya haddii markaysaa zawjeeda ay u sugnaato ee maaha in laga habaaro waaya waadkhilhu janna waacidhu min cadaab alqabr ilahu jannada geli cadaabulqabrigana ka badbaadi cadaabunaarkana ka badbaadi yacni intani weliba waa intuu ka qabtay cawf bnu maalik ducadu waa ka badnay oo wuxuu yidhi faxafidtu min ducaa'ihi idan ducadu waa ka sii fara badnayde qadarkani waa qadarku qabtay weeye wuxuu yidhi xataa tamanaytu an akuuna ana dalika almayit ilaa aan tamaniyeyba inaan noqdo maydkaa anigu markaysaa markaa inaan noqdo loo ducaynayo ducadaas ku dhacayso muraadkiisu ma aha ducadaasi hebelkan loo ducaynayo maynan u sugnaane may adiga kuu sugnaato muraadku ma aha oo maxmal wanaagsan in loogu xambaaro ayaa fiican ila xasad bay noqonaysaa tamanii zawaali nicmati alkhayr nicmada cid kale u sugnaatay qofku inuu tamaniyo isaga in laga qaado isaga lagu wareejin lahaa in kaa laga qaado oo isaga lagu wareejin lahaa inuu tamaniyo jeclaystaa waa xasad xasadkuna waa madmuum saxaabada nabiguna sala allahu aleyh wasalam waxay mudayiin xusnu danni malo wanaagsan in lagu maleeyo malo wanaagsan in lagu maleeyo yani marka ayay mudan yihiin marka waxa weeye dabeecadda xune caynkaasee xaasidnimada ah in hadalkoodii lagu xambaaro yani munaasib maaha weliba culammadu markiisa waxa may naqdino waad aragtaayo yani waxaweeye markuu xadiiska sheegay yani waxaweeye ciddii soo warinaysay iyo ciddii ka maqashay iyo markiisa waxa may may naqdin marka waxaa laga qaadanaya hadalka wejiyo kale aqbali kara wejiyo kala duwan aqbali kara in lagu xambaarayo dadka wanaagsan loogu xambaarayo cala almaxmal alxasan yani maxmalka wanaagsan iyo wejiga wanaagsan in loogu xambaarayo loogu fasirayo aan wejiga xun lala doonanayn ciddu hadday tahay dee cid wax xun lagu yaqaano taasi waa ka har laakiin cid markaa wanaagga lagu yaqaano hadduu isticmaalo hadal markaysa markaa waxaan aqbali kara macno xun iyo macno wanaagsan labadaba aqbali kara yacni xusnu dannigu wuxuu keensanayaa an yuxmal cala almaxmal alxasan in lagu xambaaro maxmalka wanaagsan iyo wejiga wanaagsan in lagu xambaaro marka culamadu waxay ku xambaareen waxaa laga tilmaamayaa ducadaasi inay markaa aniga ii sugnaato bimacnaa sidaasoo kale nebigu igu duceeyo ayaan markaysa waxa jeclaan lahaa laakiin inuu isaga uga ba'ayo oo leeyahay may isaga laga daayo aniga laigu wareejiyo muraadku maaha marka waxay ku tusinaysaa meydka marka loo ducaynaayo ducada in aad loogu dadaalo ducada loo farabadiyo aad loogu dadaalo yaa cabdallah bal ka warran haddaad adigu ahaan lahayd meydka soomaad jeclaatayna aad iyo aad kuugu duceeyaan si aad adiguba jeceshahay in markaysa waxaan dadku ay aad kugu duceeyaan oo kuugu dadaalaan ducada ya adiguna waa inaad markaysaa ugu dadaashaa yacni markaa ducadii aad amwaadda u ducaynaysay aad iyo aad waa inaad ugu dadaashaa oo markaad u ducaynayso qalbiga soo xaadirisaa oo aad markaysaa khushuucdii la timaadaa oo ibtihaal kula timaadaa oo allah markaysa markaa adaad ugu baridaa oo ducada ugu roonaataa caynka hadduu sameeyo qofku muslimiinta ixsaankaa u sameeyo maalinta ay tiisii noqoto ilaahay wuxuu u yeelaa cid sidiioo kale yacni isaguna ugu ducaysa laakiin hadduu marka waxa weeye taas iyadaa iska sahlado oo isagoo umuurihiisa adduunyada ka fakeraya oo markaa carabka wax ka yidhi yidhaahdo aan qalbiga jirin oo ka yidhaahdo aanu ku dadaalin dadka muslimiinta inuu ku tukado inuu u duceeyo inuu arrinkaas markaa aanu aad ugu dadaalin yani isagana waxaa markaa abaalkiisu noqdaa inaan markuu dhinto aan sidaa loogu dadaali doonin jazaan wifaaqa aljazau min jinsi alcamal nooca camalku yahay ayaa abaalmarintuna noqota qofka ku dadaalo janaa'ista muslimiinta inuu ku tukado ducada ugu roonaado ku dadaalo qalbiga soo xaadiriyo aad iyo aad marka inu ilaahay u demi dhaafo in ilaahay u naxariisto oo aad ilaahay uga baryo yani waxa weeye ilaahay wuxuu u yeelaa isagana mid cid saasoo kale ugu ducaysa ayuu markaa ugu yeelaa xadiidka sagaal boqol iyo koob iyo afartan wa abi hurayrata iyo xadiidka sagaal boqol iyo labiyo afartan wa abi qataadata iyo xadiiska sagaal boqol iyo saddex iyo afartan wa abi ibraahim alashhariyi can abiihi wa abuuhu saxaabiyun radia allaahu canhum can ilnabiy sala allahu aleyh wasalam eh, mashaayikhdu marna waxay sameeyaan marka saxaabo kala duwane xadiidka soo wariyaan marna waxa mashaayikhda kitaabka taabacay waxay ka dhigaan isku raqam marna arqaamta waa kala duwaan marka xadiiskii saxaabi soo wariyey ba xadiis gaaray inuu yahay baa yani subxaano la yaqaan marka ariiqo keliya in lagu socdaa fiicanoo ama markiise markaa wada arqaam loo yeelo mid walba raqam gaara ama isku yani markaa raqam keliya laga soo qaado maadaama makhraj keliya loo wada tiirinayo loo wada tiirinayo waayah idinka waa isugu kiintiriyaan filaya raqamkii waaxidu idin yeela saxaabadaasi waxay soo wariyeen saddexdaa saxaabi in nabigu calayhi salaatu wasalaam salla calaa janaaza inuu janaaso ku tukaday yani mayd dhintay buu ku tukaday faqaala waxau yidhi allahuma akfir lixayina wamayitina wasaghiirina wakabiirina wadakarina waunhaana washaahidina waghaa'ibina allaahumma ya allaahu allaahow ikfir lixayina u dembi dhaaf kaayaga nool wamayitina iyo kaayaga dhintay wasaghiirina iyo kaayaga yar wa kabiirina iyo kaayaga weyn intaba ilah u dembi dhaaf wadakarinaa kaayaga lab ilah u dembi dhaaf wa unhaana kaayaga dhadigna ilah u dembi washaahidina kaayaga jooga ee xaadirka ah ilaahu dembi dhaaf waqaa'ibina kaayaga maqan ilaahu dembi dhaaf allaahumma allaahow man axyaytahu minna fa axyihi cala alislaam man axyaytahu kii aad noolayso ama man axyaytahu ku kastoad noolayso minnaa xaalu annaga naga mid yahay fa axyihi ilaahow noolee cala alislaami islaamnimo ku noole xaaluu islaamnimo ku sugan yahay noolee waman tawaffaytahu mina ku kastaad oofsato ama kii aad oofsato mawsuul laga dhigo ama shardiye laga dhigo haddaad mawsuul ka dhigto waxay noqonaysaa alladiina ay la macno tahay kii aad oofsato haddaad shardiye ka dhigto waxaad u laqbaynaysaa waman tawaffaytahu ku kastaad oofsato ku kasta marka la yidhaahdo waxay noqonaysaa shardiyadii in la ku kastaad oofsato minaa xaalu annaga naga mid yahay fatawaffahu cala aliimaan ilaahayow ku oofso bimacnaa ku dil cala aliimaani iimaanka ku dil fatawafah weeyo fa'du way kor dhigan tahay ya tawafanii musliman dee qur-aanka waa ku sugantay iyadoo fa'du kor dhigan marka fatawaffihi ha odhan oo fa'd hoos dhigin marka waxaad ku oofsataa oo ku dishaa cala aliimaani xaaluu iimaanka ku sugan yahay ilaahu ku dil allaahumma ilaahayow laa taxrimna ajrah ha naga qadinin ajarkiis bimacnaa ducada aan u ducaynayno salaadda aanu ku tukanayno diyaarinta aan diyaarinayno musiibadiisa sabirkaan ku sabrayno musiibada ku timi intaba ajarkeeda hanaga qadin walaa taftinnaa hana fitnaynin bacdahu isaga dabadiina ay bacda wafaati markuu dhintay dabadeedna ilah waana fitnayn ee diinka iyo xaqa nagu sug nabiga mar walba waa la sugayaa isagu waa macsuume ducadan inaga usii baahi badan ducadana waa ku tacabudaya nebigu calayhi salaatu wasalaam ducadu waa cibaado adducaa huwa alcibaada ziyaadana iyo tawfiiqda inuu usii siyaadiyana ilahay waa weydiisanaya oo usii kordhiyo ya taas inuu usii kordhiyona ilahay waa ka baryaya tacliimu markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam muminiinta ummaddiisa u barayana waa tahay rawaahu tirmidiyu xadiiska tirmidi baa soo wariyey min riwaayati abi hurayrata werinta abi hurayra soo wariyey ayuu ka soo wariyeen iyo walashhariy iyo ashhali uu soo wariyey waa nin reer bani cabdi ashhala waa qole ansaarta ka mida weeye reer bani cabdi ashhal wuxuu ka mid ahaa afartii reeree nebigu calayhi salaatu wasalaam afartii qoys ee gaarka u ammaanay ee ansaar ka mid ah ou yihi khayru duuri lansaari arbaca qoysaska ansaareed waxaa ugu khayr badan afar waa xadiis saxiixa ku sugan ya banu cabdinajaar iyo bani cabdilashhal iyo banu saacida afar qolay ahaa wuxuu ugu hormariyey nebigu calayhi salaatu wasalaam reer bani cabdinajaar buu uga hormariyey waxaanu afarta guri ugu dambaysiiyey reer bani saacida reer bani saacidana waa qoladii sacd bni cubaada uu ahaa dabeedna wuxuu ka dambaysiyey wa fii kulli duuri lansaari khayr guryaha ansaaradoo dhanna khayr baa ku sugan si aan laysu odhan kuwa kale waxu yihiin ayuu inta kalena si caama ah u ammaanay afartanna si khaas u ammaanay ow tartiib u yeelay kow laba saddex afar sacd binu cubaada wuxuu dhibsaday afarta qolada ugu dambaysa inuu noqdo taasuu xoogaa dhibsada sacd ibn cubaadana waxa weye waa sayid alkhasraj qolada markaa khasraj la yidhaahdo waa sayidkood wey dee markaasaa lagu yidha afartaba qaar aan lagu soo darin baa jira ya aduu afartaa ku jirtaaye afartaba qaar aan lagu soo darin ayaa jira wa rawaahu abu daawuuda min riwaayati abi hurayrata wa abi qataada abu daawuudna waa soo wariyey werinta abi hureyre iyo abi qataada ayuu ka soo wariyey ariiqaas labadaa ariiq qaala xaakimu xaakim wuxu yidhi xadiisu abi hurayrata saxiixun cala sharti albuhaariy wa muslim xaakim waxau yidhi abu cabdillahi alxaakim ibn lbayic